أجمعين أما بعد waxaan ku jirnaa weli kitaabu lxaji cashirkii labaad waxaana soo gaarnay halka mualifku yihi raximah llahu tacaala wayajuuzu lxraamu bilxaji ifraada watamatucan waqiraana wailaaqa waafdalu dalika alifraadu uma atamatucu uma alqiraanu uma aliطlaaq halkan mualifku raximah llahu tacaala wuxuu ka bilaabay qaababka iyo wujuuda qofku uu xajka iyo u xihan karayo wuxuuna ka dhigay afar qaybood kadibna afartii qaybood say u kale fadli badan yihiin buu sheegay kadibna qaybihii laftooda afartahaa ah buu mid mid u sharxay raxmat ullaahi calayh wayajuusu waxaa banaan alixraamu in la xirto bilxaji xaj in la xirtaa banaan ifraadan isagoo xajka keligii la xiranayo wa tamatucan isagoo cumro laga horaysiinayo wa qiraanan isagoo xaj iyo cumro la xiriirinayo oo la isku darayo wa ilaaqan iyadoo midna la magacaabaynine niyatulixraam keliya qofkuu niyoonayo wa afdalu dalika intaa waxaa ugu fadli badan alifraadu baa ugu fadli badan uma atamatucu baa ku xiga uma alqiraanu baa ku xiga uma aliطlaaqu baa ugu dambeeya masalada koowaad ee uu sheegay raximah llahu tacaala waa xajku afartaa wej in loo xirta inuu banaan yahay wey afartubana dalaa-ilkooday mid waliba leedahay saddexda hore waa waxa la garanaya qofku waxa uu niyooday ifraadkana xaj keliyaad niyootay sida uu sharxi doono tamatucana xaj waad rabtaa laakiin cumraad ka horreysiisay qiraankana hal mar baad xaj iyo cumro wada xilatay kii horeeyaba waa iska daba keentay iطlaaqu waxaa looga jeedaa laba suura labadaba way soo gelayaan inaad iska niyooto inaad nusuk iyo camalkii aada samayso dibna adugu aada ka xadido ad ka sheegiyadii aada kaga daba keento ma cumr aad ujeedaa ma xaj baad ujeedaa keligii ma qiraan baad ujeedaa suurada labaad ee soo gelaysay ilaaqa waxaa weeye inaad xajkaagii ku xirto qof kale waxa uu xirtay laakiin marka aadan ogeyn oo saddexdii lasoo sheegay miduu noqon karaa saa ilaaqu wej madax banaan ma noqon kara aakirkiisa aakirkiisa waa inuu ama ifraad noqdaa ama tamasuc noqdaa ama qiraad noqdaa marka niyadii aadan waxba magacaabin inaad wax magacowdo aada u baahato saddexdii kale midun buu noqonayaa inaan waxna la magacaabin ama qof kale wuxuu xirtay inaad l lamid noqoto aad niyootana labadaba way soo aroorta way sugan tahay ilaaqu waxaa saxaabada qaar laga wariyey inay nabiga la soo xajiyeen sala allahu alayhi wasalam iyagoo talbiyeysanaya laa yadkuruuna xajan walaa cumra oo markaa xajna gaar u sheegin cumrana aan gaar u sheegin suurada labaad ee uu leeyahay hebel ku xiranna waa sidii cali uu sameeyey radia allahu canhu wa ardaah ilan cali yarabu ku jira xajat lwadaac dhinaca yaman bay ka soo xajiyeen marka maanu ogeyn nabigu waxa uu xirtay wuxuu yihi allahuma inii ahlaltu biihlaalin ka ihlaali nabiyi sala allahu alay wasalam ilaahay wuxuu nabigu xirtay baa xirtay markuu yimid buu nabigu u sheegay nabigu wuxuu yihi haji ma wadaa wuxuu yihi haa waa wadaa wuxuu yihi haddaba dadka kale tabatucaya kuma jirtide sideedaad ahaanaysaa amaa masalada labaad ee tafdiilka keebaa u fadli badan fuqahadeena shaaficiyada raxmat ullaahi calayhim waxay ku saleeyeen in nabigu ifraad uu sameeyeyo waa laba sababood bay ufadileen waxay yidhahdeen marka koowaad ifraadku oo xaj keliya la xirtaay waa sidii nabigu u xajiyey sala allahu alayh waalih wasalam tamatucana isagaa amray qiraankana dee waa la ogolaado waa la baneeyey dadkaa loo ogolaaday tuu sameeyey baa u fadli badan tii uu amray baa ku xigta waxaa afka saddex ku ah middii u ogolaaday ilaaqana waa iska bannaan yahay inkastoo miduna ku dambayn doono waxaa labaad ay ku saleeyeen xajkaagu ama tamatuc ama ifraad ama qiraan buu akhirkiisa noqon doonaa hadday tamatuc iyo qiraan noqoto labadoodaba dam iyo hadyi baa lagaa doonayaa hadyigaasi shaaficiyadu waxay ku fasireen iyo rag lamidihi inuu yahay jabru naqsin xajkii oo waxisya dhimay kabitaan uu u baahday inuu yahay ifraadka laakiin dam lagaama raba yidhaahdeen saas darteed sidiisuu taam ku yahay xaj taam oon kabitaan u baahnayn baa ka fadli badan xaj naqsi soo galay oo kabitaan baahan haddii la yidhi tamatuca iyo qiraanka naqsiga soo galay ee damka waajibiyey muxuu yahay waxay yidhahdeen tamatucana miiqaadkii cumraad ka mixarmatay xajkaaga miiqaad maadan ka soo xirane makaad ka xihanaysaa marka xaj miiqaad laga soo xirtay iyo xajka maka laga xirtay labadubana ahlulmiiqaat ay yihiin saasuu naqsigu ka soo galo dhiigga lagu kabayaa tamatucana qiraankana labadii camal oo cumriya xaj ahaa baa hal ixraam baad ku gaabsatay asalku laba ixraam inay kala yeeshaan bay ahayd saa darteed baa iyadana halkaa waxoogay kabitaanu u baahan yahay isku soo ururi warkoo nabiguna sidaasuu u xajiyey ifraadkuna damiye dhiig malaca lagu kabayo labada kalese kabitaan bay u baahan yihiin labadaas sababood dartood ayuu ifraadka u fadli batay tamatucu wuxuu ugu xigaa ka nabigaa sameeyey tamatucana u amray oo nabigu amray sala allahu alayh waalih wasalam mar haddii nabigu amrayna ku amray baa ku xigaya kadib inta kale waa inta nabigu ogolaansho uu ogolaaday weeyo martabada ficilkii uu sameeyey iyo amarkuu bixiyey ma gaaraan sidaa wey sida fuqahada shaaficiya raxmat ullaahi calayhim iyo dadka la qaba ay u eegeen laakiin waxaan is leeyahay nusuusta haddii la eego ifraadka iyo tamatuca tamatuca fadli badan nabigana calayhi salaatu wasalaam siyaabo kala duwan buu u caddeeyey sax way jirtaa isagu inaanu tamatucin way jirtaa laakiin waxbaa ka hor istaagay walidaalika nabigu calayh salaatu wasalaam hadyiguu soo kaxeeyey qofka hadyiga wada baa la dhihi karaa ifraadkii nabiga u fadli badan hadiiba ay ka tegi weydo laakiin waxaa u fadli badan qofka laftiisu hadyi inaanu kaxaynin walidaalika nabigana calayh salaatu wasalaam markuu hadyiga kaxeeyey ee makayi aaggeeda uu tegey baa waxyi cusub ku soo degay loo sheegayo inay ka fiicnayd inuusan hajyi soo kaxaynin oo uu tamatuca ay ka fiicnayd isagaana sheego waa kale law istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa suqtu lhadya wala jacaltuhaa cumra haddii aan horay ka ogaan lahaa waxaan dib ka ogaaday waa macnaha law istaqbaltu min amrii dii horay haddaan ka ogaan lahaa mastakbartu waxaan gadaal ku ogaaday maa suktu hadyi xoole iyo hadi ma hoos wala jacaltuhaa cumratan cumriga tamatuc baan samayn lahaa saxaabadii aan hadyi wadin oo dhanna amra iijaabin qasamaa la wada amray inay tamatuc ka dhigaan innaga gaar ahaan fii xaqinaa hadda wax hadyi kaxeeyaba ma jirin wa hadda diyaaradaha la raacaya ar geel saara miyaa jira mise meeshun baa laga gataa innagoo hadda hadyiba ma kaxaynaba qof kasta oon hadyi kaxaynin nabigu amar buu ku bixiyay la tamatuco markay yidhaahdaan adiguba ma samaynaysidna wuxuu yidhi lawlaa ana maciya alhadyi hadyigaa hadduusan i hortaagnayn ana laftaydu tanaan samayn lahaa haddaan horay ogahay waxaan dib ka ogaadayna ila nabigaana alayh salatu slam waxyigu waa soo degi jiray isagoo gurigiisa joog isagoo safar safarta bilowga dhexdeeda dhammaadkeeda waxyigu waa isdaba socday mar walba waxyi cusub iyo axkaam cusub baa loo sheegayay xilligaa makiya uu yimid waxyaabihii xadiidku tilmaamaya waxaa ka mid a in loo sheegay qof hadyi wadaaye ma tamatuci karo tamatucaana ka fiican oo hadyi bilaana soo kaxayn baa fiicnayd walaw istaqbaltu min amri mastadbartu maa suktu hadyi oma soo kaxayaa bui adigu saas darteed haddaabad hadda hadyi kaxayn lahayd inaada kaxayn baa ku rooro saasuu nabigu jeclaystay sala allahu alayh ali wasalam falifraad bifraad waxaa la yidhaahdaa an yaxuja awalan marka hore inuu xirto oo inuu xajiyo min miiqaati baladihi wadanka uu ka yimid miiqaadka iyo goobta laga soo xajiyo markuu soo marayo waana inoonan doonta caawa insha allahu tacaala uma yakruja kadib uu baxo ila alxilli meel xaramka ka baxsan uu baxo oo fa min uu kasoo xirta bilcumrati cumrada xajka marka la xajiyo kadib xilliga haddii la aaday in hadii la cumraysanayo adna xilli in loo baxana nabigaaba caaisha radi allahu canha o ardaaha tamciim inay kasoo cumraysato u diray dib bayna nooga iman doontaa watamatucu tamatucna waxaa la yidhahdaa an yactamira awalan marka hore inuu cumraysto min miiqaati baladihi beledku kasoo ka yimid miiqaatka uu cumro kasoo xirto fii ashhuri xaji bilihii xajka dhexdooda uma yaxuja uu xajiyo min caamihi isla sanadkiisii min makata uu ka xajiyo ninki ashhurul xaj intuu tago cumraysta iska soo noqday haddana xajka ixraamta ka isagu tamatuc maaha waa qof tegey oon miiqaadkii dib ugu soo noqon oo inta cumraysta maka iskaga sugay maalinkii sideedaad xajka marka la gaarayna halkaa ka xirtay wey kaasna mutamatic baa la yidhaahdaa mutamaticibuu mas'alo raaciyey ah wayundabu waxaa sunna an yuxrima almutamaticu qofka mutamatic ah inuu xirto in kaana waajidan hadii uu yahay mid heli kara lilhadyi hadyi iyo xoolo la gowraco hadduu heli karo xoolo ama iibsan karo bilxaji xaj inuu xirtaa sunaa haamina dilxija dilxija sideedeeda maalinka sideedaad ee mina loo ambabaxayo ee yowmu tarwiyaha la yihaahdo inuu maalinkaa xirtaa sunno ah wailaa fasaajisuhu hadduusan haji heli karinna maalinka lixaad fii makata inuu ka xirto min baabi daarihi gurigiisa albaabkiisana uu ka xirto fayaatiya almasjida uu yimaada muxriman isagoo ah kalmakiyi sidii ninkii ree maka ahaa halkan mualifku raxmaa dhowr mas'alo ku sheegayo qofka mutamatica goormuu xaj xiranayaa xaggee buu ka xiranayaa markuu xirtase muxuu ku bilaabayaa camalka saddexdaa mas'aluu labadan sare jumladan jumalkan ku sheegay wuxuu yihi masalada koowaad goobmuu xiranayaa laba xaalaynu u kala qaadi xaaladda koobaadi waa qof haji heli kara maalinka sideedaad buu xiranaya xaaladda labaadina waa qof hadyi aan heli karin oo maalinka lixaad baa fiican masalada waxay ka socotaa ilahi subana watacaala qawluhu tacaala faman tamataca bicumrati ila alxaji fama staysara min alhaji qofkii xajka tamatuca intaana xajka la gaadhin sii cumraysto sii nasta dharka ixraamkana iska fura hadhowna xaj xirtaaye fama staysara min alhadyi hadyigii ufudoodaa laga rabaa faman lam yajid qofkaan heli karin fasiyaamu alaaati ayaamin fi lxaji saddex maalmood baa laga doonayaa xajka inuu ku soomo wa sabcatin idaa rajactum toddobana markaad waddankiinni iyo dalkiinni ku laabataan tilka casharatun kaamila toban dhamaystiran saasay ku noqotay saddexdii maalmood ee fi lxaji lagu soomayey ay fii waqti alxaji inta camalka xajka lagu jiraa loo jeedaa xajka camalkiisuna wuxuu bilowdaa asal ahaan sideeduu bilowdaa saddex iyo tobanka dilxije aakhiru ayaami tashriiqna wuu dhammaadaa adigu laakiin ka hor haddaad xirato camalulxajkii baa kuu bilowday saddexdii maalmood xaggee laga keenayaa saddexdee bay noqonayaan shaaficiyadu waxay qabaan inay saddexdaasi carafo ka horeeyaan yoma carafa sunna maaha in la soomee saddex ka horeysa saa darteed haddii aadan hadi heli karin lixda xiro lixda toddobada iyo sideedda soon alaatat siyaamu alaaata ayaamin fi lxaji halkaa inaad gelaysa fi lxajina adoo acmaalu lxaji ku jira inaad soontaa la rabaa si ay saddexdii maalmood kugu noqoto sideedda hadaad ka bilowdo dee labaa ku dhinaanaysa labadii ma haleelaysa wa cindahum ayaamu tashriiqa lama soomi karo cala madhab saddexda maalmoodee dambe lama soomi karo haddaan saddexdii dambe fi lxaji ayna gelaynin waa inay saddex yawmu caraba ka horeysa noqotaa say ku noqon kartaa wailaa fasaadisahu dilxije sideedii lixdeeda inuusu bilaabo weeye ixraamkii soonkiina la bilaabo markaa markuu maalinka sideedaad la dhamaystana de maalinka mina duhurkii lasii haray uu iska soomanaa wey yawma carafana sunna maa inuu sooma saddexdiina waa u dhamaatay halkaa waa mas'alada koowaad xilliga la xiranayo laakiin waxaa ishkaal ku noqonaya nabiga sala allahu alay alih wasalam xilligiisii dadku dadi hadyi awooda iyo dadan awoodinba waa isugu jireen tamatucna waa la amray dhammaanna riwaayaadku waxay sheegayaan maalinkii sideedaad baa xajka la xirtay amaa ishkaalkan shaaficiyada hor yimid ee goormay saddexdii noqona waxaa fi sixaaxi ku sugan min an cumar an caaishata wabni cumar in saddexda maalmooda ayaamu tashriiqa qofka aan hadyiga heli karin ruksad loo siiyey inuu sooma fi lxaji halka ay ku gelayso culimmada fuqahada khilaafsani warkan waxaa kaloo ku direen ku dureen waxay yidhaahdeen mas'aladan xataa nadarka fiqiga munaasab maba ahaba maba ku haboona waktigaa in la soomo maxaa yeelay xajku hadyigu muxuu ku waajibaa faman tamataca bicumrati ila alxaj nin cumraystay kadibna ilaa xajka inta ka horreysay sii cumraystay oo saa ku xajiyey wey qofkan lixdii aad sheegaysaan acmaashii xajka maba samaynin oo weli hadyiba laguma yeelan bay yihaheen fuqahada qaarkood waxaad lamid lihiin qof faqiira ah oon icaamu lmasaakiin kafaarat lyamiin awoodin oo doonaya inuu dhaarto oo kafaaradii sii soomay si markuu dhaarto hadhow kafaara guday u noqoto camal aan waajibin waktigiisina la gaadhin baad sii soomaysaa ba ihahdeen horta xajkii iyo yawmulxaji akbar iyo carafa soo dhammee alxaju carafa markuu kuu soo dhammaado markaasaaba demki iyo hadyigu waajibaa hadyigana wuxuu waajibaa so ilaahay ma dhihin walaa taxriquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla meeshuu ku xalaal noqon lahaa hadyigana maalinka tobnaad ee ciiddee cashru dilxija ah maxillahu zaman iyo makaan buu xalaal noqdaa markaasuu qofku ogaan karaa hadyi inuu hayo iyayuusan haynin bilaaba hel intaad maalmo soonsiiseen inuu hadyi helay oo soonkiisa meel lausan qaban baa dhici karta markay ku waajibto uu xaqiijiye hadyi inuusan haynin maalinkii tobnaad ko iyo toban labaiyo toban saddex iyo toban baa loo nuqseeye ha soom daahirka sunnada sidaasaa u dhow masalada labaad fii makata min baabi daarihi waa goobta uu qofku ka xirmanayo qofka mutamatica uma baahna xilli iyo meel inuu baxo banaan qoraa fii makata markuu ka xiranayaa min baabi daarihi guriga uu ka degan yahay mako marka uu labistee albaabkii ridda soo istaago markaasuu xajkiisii xiranaya maalinka sida sawaabkaasi midaad weeye kadib muxuu samaynayaa fayati masjida buu imanayaa muxriman xaaluya kalmakiya sida ninka raamaka awaafayaa buu leeyahy wuxuu leeyahy maalinka sideedaad marka xajka la xirto inta aan mino iyo loo bixin awaaf baa la samaynayaa awaaf baa la samaynaya laba weji labadaba way ka dhigeen min waxay yidhaahdeen maka waad ka baxaysaa minaad aadaysaa oo carafaad sii aadaysaa oo musdalifaad sii aadaysaa waxay shabahdaa xaaladani xaaladii awaafulwidaac bay shabahdaayo de ninkii maka ka baxaya way ahayd inuu tawaaf sameeyo kaas wuu shabahaa bay yihahdeen jiho kalena wuu shabahaayo qofka muxrimkaa ah, marka uu maka yimaado awaafulquduum buu ka bilaabaa adigana maka aadood joogtide exraamkan aada xiratay qof hadda soo galay baad shabahday lamid tahay saa darteed awaaf baad samayn calaa kilal wajhayn oo lagu shabaxaba qowlkaa fuqahadeena daciif weeye waxaa nabigeena alayh salatu salaam ku dardaarmay xajatulwadaac inuu yihi khuduu canii manaasikakum war camalka xajka aniga iga qaata falacallii laa alqaakum bacda caami haada sanadkan kadib inaynaan arag oona arag baa laga yaabaaye oo ficlan wayna dhacday oo bilo kadib nabigu alay sl waa geeriyooday nabigu waxaa la sameeyey xilligii maalinkii sideedaad marka laga xirtay maka xajkii xaram laguma leexanin kacbana lama aadin minaa toos loogu dareeray sidaasaa sunada ah. min baabi daari kabaad ka xiran meesha degan tahay itijaahaga iyo wejigaaguna xaggaa iyo aadi sunadana waa inaad duhurka mina ku tukato wey wlqiraanu qiraanka xiriirintu an yuxrima waa inuu xirto bihimaa labadiiba macan wada jir min miiqaati baladihi beledkii uu ka yimid miiqaatka goobta laga soo xiranayo inuu laa xajiya cumraba soo xirta way oo wayaqtasira uu ku gaabsado calaa afcaali xaji faqad camalkii xajka la samayn lahaa cumradna ay hoos gasho way suuradaa waa suura uu qiraanku leeyahay xaj baa iyo cumraad xiratay labayka xajan wa cumratan baa tiri oo waad israacaysay labadaba camalka xajkaana kugu filaanaya aw yuxrima bicumrati buu awalan marka hore xirtay uma qabla an yashraca haddana inta uusan gudagelin fii awaafihaa awaafu quduumkeeda intaanu gudagelin buu yudkilu calayha ka dulkeenayaa alxaja xaj walcumrata cumro ka dulkeenayaa halkan wuxuu ku fii ashhurihi bilihii xajka waxaa kaloo furan oo taaqiraan noqonaya cumraad xiratay intaana camalkii bilaabin baad xaj ka daba xiratay waxaa tihi labayka cumratan adoon camalkii bilaabin baad haddana tihi labayka xajan waxay lamid tahay sidii adigoo markii horreysay bay yidhi labayka xajan wa cumratan adigoo yidhi baad lamid tahay qiraan baa la yidhaahdaa xajki iyo cumradu way isguda galaan masaladana waxay ka mid tahay amhilada iyo tusaalayaasha qaacidada fuqahadu ay raacaan laba camal hadday isu yimaadaan oo qofkii laba camal uu wada samaynayo labadaa camalna ay is-hoosgeli karaan oo camalka ama isku mid yihiin oo mutamaahilan yihiin ama ay ishoosgeli karaan oo mid yar iyo mid weyn yihiin hadday ishoosgeli karaanna midka weyn baa lagu kaaftoomaa haddaanay ishoosgeli karin oo isku mid yihiinna hal mid keliya niyada unbaa lagu jamciyaa waxaa kamid a amfiladeeda yihaahdaan labada isku midkaa qabayskii jumcada iyo kii janaabada janaabo waa lagaa rabaa qabayskii jumcana waa lagaa rabaa hal qabays baa kugu filan waayo qabays waa unsu qabays kanaad janaabada u qabaysanaysay intaad dhaqi lahayd unbaa ka jumcadana dhaqi wax dheeraada ma laha labadaas oo kaleeto mutamaatilayn baa la yihahdaa way soos galaan hadday kala yar yihiinna noocan mutadaakilaynka ay erayadaas culamaau faraaid baadu isticmaaleen waa sida waysadii iyo qabayskii waajibka ah qabays waajib baa lagaa rabaa waysana waad u baahan tahay qabayskaa kugu filan oo intaad dhaqi lahayd waysada qabayskana waad dhaqi soomaa tadaakil weeye xajki iyo cumraduna waa min haada albaal oo xajku waa cumradii iyo dheeraad mina iyo musdelifi iyo carab dheeriya cumradii tawaafkeedi iyo sacyigeedi iyo xalqi iyo taqsiirkeediina waa la samayn waa mutadaakileen marka way hoosgelaysaa cumradu sida waysaduba qabayska ay uhoosgelaysay fii amfilatin oo dhal fara badan oy fuqahadu sheegaan nabiganana waxaa ka sugan sala allahu alayh ali wasalam sida imaamu muslim min xadiidi jaabir uu ka warinayo dakalat alcumratu fi lxaji ilaa yawmi alqiyaama cumradu xajkay dhex gashaa ilaa qiyaamo laga gaaro anaa wakti ay dhammaan male inta la nool yahay dunida jirta xaji cumro la samaynayo cumradii xajka waa la dhexgelin karaayo tadaakulkaa way soosgarayaan wey wayadamu lmutamatica wlqaarina dabun dhiig baa ku waajibaya qofka mutamatica iyo qofka qaarinka dam iyo hadyi baa laga rabaa ama almutamaticu fa binas faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi hadyi wixii fududaada laga rabaa faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaami fi اlxaji wa sabcati ida rajactum tilka casharat kaamila taasi waa qofkii mutamatica ahaa wey qofka qaarinka ee xaj iyo cumro israaciyey isaga daliil khaas a ma laha daliil khaas ah ma laha laakiin waxay yidhaahdeen waxaa looga qiyaasanayaa farc ka yahay tamatuci waxaana jamcinaya midkoodna inaan labadii camal looga soo wada xarmanin miiqaadkiie labada camal midna cumra keliya u ka soo xirtay midna xaj keliya u ka soo xirtay camal xaj keliya uu sameeyey tamatuca iyo qiraanka hal masalo haddaba idinku baraarujiyo waxna waa musalaxaadka fiqigaa waxna waa isticmaalka aahaarta iyo riwaayaadka ah marka laga hadlaya riwaayaadka صixaax ayaa ku yaalaayay marar badan qiraanka iyo tamatucu isku mid wey ereyga tamatuc baana la wada isticmaalaa walidaalika nabigu alayh salaatu wasalaam tamataca baa lagu leeyahay isilaaxan in saa ifraad iyo tamatuc iyo qiraan saddexdaa loo kala tacriifiyaay waa isilaax iyo erey cilmiyeed gadaal fuqahadu ay aada u kala qaadqaadeen wey laakiin axaadiista صixaaxa ku taala bukhaari iyo muslim iyo kayrkood tamatuc iyo qiraan isku meel baa loo isticmaalaya wa min hunaa bay jamaahiiru fuqahadu isku mid bay ka dhigeen fii wujuubi dami laakiin shari baa ku xihan tamatuca iyo qiraan qofku dam ku waajibay wuxuu noqonayaa markaanu reer maka ahayn hadduu reer maka yahay xilliguu rabana waa cumraysan karaa xajkana mar walbaba gudigiisuu ka xihan lahaa saynu u tegi doona walidaalika akhirka aayadda ilaahay wuxuu ku yihi dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri masjid اxaraam waa ninkaan dadkiisi reerkiisu deegaan maka ku ahaynana deganayn weeye ninka tamatuca iyo axkaamtaas laga rabo demka laga doonayo walaa yajibu waajibi maayo demki cala qofka qiraanka sameeyey ilaa an laa yakuuna inuusan ahayn maahane min xaadiri masjid اxaraami dadka maka degan inuusan ahayn maahane kuma waajibayo masjid xaraam maxaa looga jeedaa wahum ahlu xarami inta xaramka gudihiisa degan oo dhan baa looga jeedaa iyo waman kaana qofkii minhu xaramka u jira calaa duuna masaafati qasri masaafat qasri wax ka yar oo de meeshun buu ka tirsan yahayo jumcadeediiyo inuu yimaada waajib bay ku tahayo tafriicaadka musaafatulqasli aan kusoo marnay bay ka dhaliyeen halka wuxuu tilmaamay mas'ala markaan tamatuca gaarnan aan tacliiqin doono ah masjid alxaraam xaggee la yidhaahdaa intee baa almasjid alxaraam la yidhahdaa walaa yajibu kuma waajiba sidoo kale damka cala almutamaticina kuma waajibo ilaa an laa yacuuda inuusan noqon maahane liixraami alxaji xaj inuu kasoo xirto min almiqaati waa inuusan qofkaasi dhiig markuu ku waajibayo qof intuu dib u noqday haddana miiqaadkii xaj ka xirtay ahayd haddii intuu noqdo dana kala yeesho miiqaadka kasoo xirto mutamatic maaha dabna ku waajibi maayo yakuuna waa inuusan ahayn min xaadir masjid xaraami masjid xaramka inta degan masjid xaramka inta degan inuusan ahayn waa naskii aayadda laakiin qaybtii hore wuxuu ku yihi wahum ahlu xarami almasjid xaraam maxaa looga jeedaa kanu kusoo waxaa lagaga hadla baabu salaa marka laga hadlayo laakiin munaasabadan waxaa rabaa in tilmaamo dadkii baa xajkii u socda xajkii markaad u socotaanna hal mas'alaa idinkaga tacalluqdo idinkala xiriirta qofku fursad gaaban buu joogaa fadligii salaada masjidulxaraamka ahaydna wuu u baahan yahay magaaladiina hadda waa weynaatayo saxmadeedii iyo mararka qaarkood kulaylkeedii dee salaadii masjidkii kacbada lama wada gaari karo culamada muslimiintu waxay isu khilaafeen fadliga salaada la sheegay ma masaajidkan kacbada ku yaallo khaas ku yahay mise xaramka oo dhan baa masjidilxaraamka fadliga salaada looga jeedaa waa masalo culamadu isku qabteen inta aan xasuusto jamhuuru ahli lcilmi waxay u badan yihiin fadligu waa xaramka oo dhan oo masaajida maka ku yaala fii xuduudi اxaram xaafadaha aan ka baxsanayn xaafada waxaa jira xuduud اxaram ka baxsan sida dhinaca tanciim ee masjid اcumra markaad gaarto wixii masjid cumraha ah ka dambeeya khaarij اxaram wey dhinacyada kalena xaafado khaarij اxaramaa jira marka fii xuduudi اxaram waxaa ku jiro oo dhan jamaacada badnideeday ku kala fadli badan yihiin fadligii asalkee jamaacada masjidulxaraam ahaa cinda aljamhuuri way leeyihin sidaana sawaabka u dhow dhowr dhowraas waa loo daliishadaa intaba ilahi subxaana watacaala waxay dhaheen daahirka qur-aanka meelo kamida waxaa la hayaa in xaramka oo dhan masjidulxaraam lagu magacaabay nabiga ala xudaybiye markuu tegayey xudaybiya markuu tegey ee laga soo celiyey ee qurayshi ay u diiday xaramka inuu galo meeshay u fadhiisteen meesha xudaybiye la yidhaahda ceelashii yaryaraa ee biyaha ahabay ahayd waana xadda xaramku laga gala maka marka loo socdo hadda meeshay lafteeda control baa yaallo markaad jiddo ka tagtaan maka u socotaan controlkan shumaysi la yihaahdo oo meeshii xudaybiye ahayd meeshii xudaybiye ahayd oo hadda hadda controlka eriyada uu yaallay shumaysi wey aagaas ahayd ilahi subxaana watacaala wuxuu u ballan qaaday latadkuluna almasjid alxaraama in sha allah aaminiina waad geli doontaan halkaasaa lagu hor istaagay halkaasuu ku xalaal noqday cumar baa wuxuu ku yihi rasuulka ilaahayow sownamada dhihin waan gelaynaa kaasuu yihi haa laakin ma sanadka geli sanadkan geli baan ku idhi anugu waad geli waan ku waad geli doontaa laakin sanadkan aad geli doonta anugu ma dhihin halkaasay culimmadu qaar waxay ka qaateen waxaa loo diiday ee inuu gala uu rabay masjidulxaraam bay ahayd masjidulxaraamkii haddaba halka lagu hor istaagay wuu ka bilowdayo maanu gelin waxaa labada yidhahdeen fadliga salaada waxaa kutusaya nabigu maka intuu joogay sal l slam ee xajka uu joogay dadaal gaara kuma bixin in masjidulkacba ku tukado wuxuu degay meeshii la dhihi jiray abax meesha abtax meel banaan ay ahayd abaxa uu degay meesha masaajidka gudihiisa ma ahayn isagiyo saxaabaduna halkaasay isaga tukanayeen haddayna fadliga meeshan lahayn oo meesha keliya tahay nabig ala slam dadkan soo safray waa geyn lahaa meeshii abax la dhihi jiray hadda xaramka kama foga waa looga lugeeya waa looga lugeeya xujaydana qaar baa dega oo meeshan la yihaahdo ay iska galaan xaafadda la yihahda malaawi iyo xaafadda rici daakir la yihaahdo meesha masjid ilmelig cabdilcasiis aagga uu ku yaalo iyo imaarada maka qayb kamida ah ay ku taalo aaggaasaa waxaa la dhihi jiray abtax walidaalika qolyaha ashraabta markay aal sacuud ka qabsadeen qasrigii imaarada ee cabdilcasiis qasrigiisii malboqortooyada meeshuu ka maamuli jiray meeshaasay abtax la yidhaahdo marka meesha abtax la yidhaahdo buu nabigu deganaa iyaduna salaadaha ku tukan jiray marka lama dhihi karay yidhaahdeen nabig ala slam meeshii salaada fadliga badnayd oo u muuqatay intuu iska daayey baa meel aan fadliga lahayn oo u muuqato agteedu iskaga tukan jiray wainamaa masjidulxaraamka fadliga loo sheegay intan in wada camimayay keenaysaa wagayra daalika saas darteed waxba zaxmadaa faraha badan iyo dhibkaas aada ha isugu dhibina masaajida meelaha aada degantihiin iska hubsada xuduudulxaram inay ku jirta kadib meelaha fadligii salaada waad helaysaa idinkana markasta jamaacadana way idinka idinku dhaafay jamaacooyinku idinkoo jaab iyo zaxmad ku jira waayo ummadda ilaahay oo dhan iyo malaayiin iyo boqolaal kun oo gaari baa maalin kasta soo gelaysa meel la kala maro mararka qaarkood dhowr iyo toban kilomitr bay saxmad iyo gabadhiis daba taagan gaadhaysaa e gormad gaadi qiiqaasaa kugu baxaya haddaad wadada lagu edhahdana qaaca gaadihiisuu kugu baxayo badanadaan amaashiiba gudanin badaal hargabala dhaca qalaf baa dhihi iyo waxaa bakteriyada kugu dhici meelaha aad dhegtaan masaajida jamaacadana aad sheegina fadligii xarabkana waa helaysaan fain faqada dama hunaaka halkaa marka uu joogo hadduu dhiiggii hadigii waayo aw samanahu ama lacagtiisii ma hayo xoolana ma hayo lacagtoodiina ma hayo aw wajadahu ama wuxuu helay yubaacu isagoo la iibinayo biaktara wax ka badan min amani milihi isagoo kale qiimihiisii suuqa wax ka badan baa lagaaga gadi baa la yihi saama wuxuu soomayaa alaaata ayaamin saddex maalmood buu fi ku soomayaa wayuda waxaa sunaa kawmaa inay tahay qabla yawmi carafa tan soo baraysa maalinta carafinta ku horeysa saas darteed wuxuu ku lahaa maalinka lixaad sii xaji wa sabcatin toddoba idaa rajaca ilaa ahlihi reerkiisa markuu ku noqdo waa naska aayadda wa tafuutu saddexdii way tagtaa bitaakhiirihaa in laga dibdhigay can yawmi carafata maalinka carafa laga dibdhigay inayna ku tegaynin aarkii xadiidkii wariyey imaam albukhaari fii saxiixi ibnu cumar iyo caaisha tilmaamayo lam yurakas fii ayaami tashriiqi an yusanna ilaa liman lam yajid ilhadya qofkaan hadyi karin heli karin saddexa maalmood baa la siiya ah wayajibu waxaa waajibaya qadaahaa in la qadeeyo qabla sabcati toddobada intaana gaarin saddexdii baad qadayn haddayba dhacdo xataa saddexdaa dambe inaad soomi keli weyda waa dhici kartaa inaad xanuunsataa dhici karta inaad iskaba halmaantaa dhici kartao saddexda kugu dhamaatay marka hore saddexdii baad qadayn kadibna waa toddobadii baad soomi wayufariqu baynaha wuxuu kala qaadi saddexda iyo bayna sabcati toddobadaba bimaa kaana yufaraqu wixii lagu kala qaadi jiray fi ladaai addaha markii la samaynayo saddexda xajka yahay toddobana marka la noqda yahay waxoogay muddo u dhexaysiino in lasoo noqdoo kala noqon kartuu leeyahay wahuwa muddatu sayri xilliga socodka intaad soo socon lahayd ee jidka soo hayn lahayd wey wa ziyaadati arbacati ayaamin iyo iyadoo lagu daray afar maal saddex maalmood arbaa afar maalmood afar maalmood oo dee saddexaad soomi lahayd iyo maalinka inshaau safar iyo maalinkii maalinkii ciidda ahaa lagu daray iyo intii udhaxayn lahaydoo ila ywm ciid iyo ayaam tashriiq oo saddexa baa luzuman cinda shaaficiyati udhaxayn lahaa luzuman cinda shaaficiyati way udhaxayn lahaayeen oo qofku maalinka saddexiyo tobnaad wuu noqon kari lahaa musaafatulqasrina inta uu gooyo gurigiisi waa tegi karaa saa darteed laba ayaamu tashriiqa saddexdaa laakiin maalinkaa saddexaad ma soomi karo iyo maalinka ciidda afarta inay udhaxaysa iyo muddadii socodka iyo safarka wlilaaqu ilaaq marka la xiranayo anyagu yadukula waa inuu niyooday inuu gaafin nusulkii camalkii cibaadada xaji cumro midkooda ah min gayri an yucayina isagoon cayinin xaalat alixraami waxa uu xiranayo annahu xajun miya aw cumratu miya aw qiraamu miya saddexdaa midna inuusan kala magacaabin uma lahu isagu xaq u leeyahay bacda dalika intaa kadib sarfuhu inuu leexiyo limaa shaa wuxuu doona min dalika saddexdaas laakiin saddexdaa muu bayaanana kusoo dhamaan intaasi waa can nawci wujuudi ixraamka iyo qaababka loo xiranayo iyo waxa ka dhalanaya ka laazimayo wey masale labaad buu gute gudbayo waktiga la xajinayo wey walaa yajuuzu lixraamu ma banaana bilxaji xaj in la xirto ilaa fii ashurihi bilihiisii maahan wahiya shawaal wey wadulqacdati bisha shawaal ka dambayse hadda aynu ku jirne sida taal soomaalidu yihaahdaan iyo wa cashri layaalin toban habeen oo min dilxijati ka mid ah intaasi baa waxay yihiin bilihii xajka ilaahay baa asalka qur-aanka ku tilmaamay alxaju ashhurun macluumaatun xajku waa bilo la yaqaanee sanadkao dhan maaha bilahana ah waa bilihii nabigu xajiyey sala allahu alayhi wasalam sidaa unbaynan saxaabada iyo culimmadu ku fasireen wax khilaaf ognahayna ma jiro fain axrama hadduu xarmado bihi bilxaji buu xarmaday fii gayrihaa bilahan xilli aan ahayn incaqada cumratan cumruu isu bedelayaa waayo ixraamka hadduu fii gayrihi waqtigii dhacay niyadiina camal shabaha lagu tasxiixin karo sidii xalay aynu soo sheegnay baa lagu tasxiixinaya wayancaqid lixraamu ixraamku waa guntamayaa bilcumrati la gun la cumraysto kula waqtin xilli kastaba sanadka labiyo tobanka bilood marka laga reebo sideedda ilaa saddex iyo tobanka bisha dilxija oo ayaamul xajia inta kale waa la cumraysan karaa nabiga sal alla alay wasalam dilqacda waa cumraystay ramadaan in la cumraystana waa dhiirigeliyey cumradana waqti uma yeelin sala allahu alay wasalam riwaayadka qaarkoodna wahmi baa lagu tilmaamay laakiin ibnu cumar baa wuxuu le rajabna waa cumraystay culimadana khilaaf muctabara ah ma ogin oo diidaya in la cumraysto sanadka oo dhan allahuma ayaamu alxaji inta lagu jiro waan iska cumraysantaa maaha ilaa lilxaaji qofka xaajiga almuqiimi negi liramyi inuu ganto bimina mina ugu negi maalmaha mina aada joogto ma cumraysan kartid laakiin maalmaha laftooda ama xajka lagu jira cumro waxaa loo ogol yahay qofkaan xaj aadin masalan qofka reer maka ah ee maka iska degan inuu iska cumraysto oo kacbad iyo xajarkii fursadu u waayey maalinka minihii carafo loo wada dareero uu meel cidlaha ka fiilsada hadduu gaari kari waayo ama xajii waayo ama iskaba isaga cumro waa u banaan tahay maalmaha iska cumraysto intaasi waa zamankii la xajinayay kadib masale saddexaad buu gudbayo miiqaadka laga soo xiranayo xajka iyo cumrada haddaynu xaj iyo cumro aadno meelo la doonayo inay naangudbin baa jira wa miiqaatu alxaji waalcumrati miiqaatka iyo goobta laga xirta xajka iyo cumrada dulxulayfati weeye oo liahlilmadiinati u sugnaaday wljuxfatu weeye oo lishaami wa misra walmaqribi usugnaatay wayalamlam weeye litihaamati lyaman yaman dhinaca tihaamo dadka ka yimaada ay iska leeyihiin wa qarnun weeye linajdi اlyamani wanajdi اxijaazi dhinacooda bureelayda dadka ka yimid wadaati cirqin weeye lilciraaqi wa khuraasaan wlafdalu ciraaq iyo khuraasaan waxaa u fadli badan alcaqiiqu caqiiq meesha la yihahda inay ka soo xirtaan waman fii makata qofkii maka jooga walow maaran qof marayoo safar ku marayeyba ha ahaado markaa xaj ka damcaye miiqaatu xajihi xajka meeshuu ka xiranayo waqtiyaysani makat wey wa miiqaatu cumratihi cumradiisa miiqaatka meesha loo gooyeyna adna alxilli xaramka meesha ugu dhowee ka baxsan wey waalafdalu minu kan u fadli badan aljicraanatu wey uma atanciim wey uma alxudaybiyatu wey waman qofka maskanuhu meeshuu degan yahay aqrabu ay ka dhowdahay min almiiqaati miiqaatka ilaa makata uga dhowdahayna fa miiqaatuhu meeshuu kasoo xiranaya mawdicuhu meeshuu degan yahay wey waman salaka ariiqan jin iyo qofkii mara laa miiqaata fiihi meel laga xirtaba aan ku aadanayna axrama wuu xiran idaa xaadaa hadduu ku beegmo la sinno aqraba almawaaqiiti ilayhi mawaaqiida meeshan ugu dhow wa haadihi mawaaqiidan likulli man mara bihaa qof kastoo soo maraa ka xiran oo min ahlihaa dadkay jidka uhayd ah iyo wakayrihim dadka kalaa dhinahaas masaa'ilka miiqaadka waa xadiid nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam oo nabigu alayh sala salaam wuxuu leeyahay markuu mawaaqiida ka hadlahayay saxaabadu waxay idhahdeen waqata rasuulu llahi sal slam liahli madiinati dalxudayfa dalxudayfa hadda waa magaalo caana madiinana ilaa sagaal kilomitr bay bartamaha madiine u jirtaa bartamaha madiine markii xagga maka looga soo baxo ilaa sagaal kilomitr bay u jirtaa haddana dalxulayfiya madiine way isqabsadeen magaaladii wayse soo gaadheen masjid masjidulmiiqaat baa hadda loo yaqaanaa tuulada uu ku yaalana abyaar cali baa la yidhaahdaa waa ariiqan maka iyo madiine isku xira madiine waxay marka laga soo baxo waa marka aada soo socoto ama sii socoto controolka madiine u xiga meesha uu ku yaalo agteeda wey tani ma qarsoonto masjidulmiiqaad haddaad tiraahdo ama taksiga um makaan usocdaa haddaad soo raacdo isagoo kugu leexin marka laga soo xirto wey qolada labaadi juxfa meesha la yihaahdo juxfa magacyo badan bay lahayd waxaa la dhihi jiray waagii hore mahyaca waana meel juxfa agteeda markii dambena juxfaa loo bixiyey juxfana markii dambe way iska faafaaday xoogay habaar baa ku dhacay habaar si kale uguma dhicine nabigu waa kii riyooday sala allahu alayh waalih wasalam riyada uu riyooday islaam baabul badan oo madiine orod kaga baxday oo xaggaas aaday buu ku riyooday say riwaayadka qaarkood sheegayaan markii la yidhi maxaad ku fasirtayna qandadii iyo cudurkii iyo duumadii madiina oo meeshaa loo raray baa ku fasiray meeshii meel cudurro iyo jirro badan bay noqotayo waa laga kala guuray waxay ku taallaa magaalaha daraabiq la yihaahdo oo jidka madiine iyo jiddo markaad qaadayso ee jiddo ka baxda dhinaca midigtaa kaa noqonaysa ayaa waxay kasii xigtaa dhinaca bari labaiyo labaatan kilomitr masaajid yar baana ku yaalo oo juxfada meeshu waana meel iska cidla cidlaah haddaba juxfa miiqaam ahaan waxay ula siman tahay maka raadic bay ula siman tahay waxayna dhinaca bari raadic ka jirtaa laba iyo labaatan kilomitr qolada la yihi yalamlam yalamlamna waa tog maka u jira ilaa boqol kilomitr taqriiban maka waxay u jirtaa ilaa boqol kilomitr bay u jirtaa waagii hore intii muddoa ah, hadda muddo laga joogo dhowr iyo soddon sano ka hor waxaa magac bay lahaan jirtay kale meel tuulo oo meesha ka aasaasantay oo sacdiya la yidhaahdo baa ahaan jirtay oo meeshii magacii yalamam iyo miiqaadka dadka u ahaan jirtay intii xilligaa ka dambaysay hijiradu markay kun sagaal boqol saddex boqol sagaal iyo sagaashan sagaashanki ahayd hadda soddon iyo labadii baa ku jirnaaye intii ka dambeysay baa jidadkan waaweyn ee la maray hayweyga ah baa la sameeyey waa kasoo fog meel kasoo fog baa la sameeyeyo meel jid la maro ma noqoninoo sibay isaga baabaday oo aada lagu yaqaano meesha qarni la yidhahdana qarnu lmanaazilna waa la yihaahdaa qarnu saylla waa la yidhaahdaa waa magaalo weyn markaad daaif ka timaado ama dhinaca riyaad jidka weyn ee maka ka su-aalaad ka timaado meesha hadda miiqaadka loo yaqaana ee tuulada sayl la yihaahdo waxay markaad ka soo baxdana controolki iyo baaristi aad ku imanayso magaalada sayle sayl la yidhaahda ee daaif ka sokaysa ee masaajidka weyn ku yaalo taa way qarnu manaazil waa isla meesheedii waana tog bay ahayd meeshaa mara ilaa haddana waa maraa daatu cirqin meesha la yidhaahdo waqooyi bari bay maka ka xigtaa ilaa boqol iyo sagaashan kilomitirna way u jirtaa boqol iyo sagaashan kilomitir bay qiyaastii u jirtaa waxaa isku dhow iyada iyo meesha la yihahda waadi caqiiq caqiiqdu laba caqiiq baa jira saddex caqiiq baa jira ilaa caqiiq madiina caqiiq madiina magaalada bartankeedu ku yaalaayo wuxuu maraa jaamaca islaamiya iyo masjid lqiblatayn dhexdoodu maraa bal jaamaca islaamiya markaad ifrideeda sii gelaysa ama kasoo baxdo toga mara ee buundada lagu dul maro kaas waadi caqiiqa madiine salab baa qof laga qaatay iyo halkaas meesha la yidhi wy kaa caqiiq madina la yihahdaa waxaa jira caqiiq la yihahdaa caqiiq طaaif tokadoo la yihahdaa waadi caqiiq oo magaalada طaaif ku yaalaa jira kaana ma aha mid saddexaad oo waxaa jira leedaha caqiiqu cushayra tuulo cushayra la yihaahdo oo daata certin wax yar kasoo sokayso xagga baka kasoo xigta waadiga toga mara baa waadi caqiiq la yihahdaa kaa way walafdal caqiiqu ka loo jeedo marka yar kisukaa qaban waaye waxaan dhinacaas iyo kor jira iyo madiine waadil caqiiqa ku yaale dan xudayfa ka sheeya kan maxaa labadan isu keenay oo qortii isu geliyey caqiiqyadu sidaasay u fara badina caqiiqu madiina iyo caqiiqu taaif iyo caqiiqu cushayra la kala yihahdaa waman fii makata walow maaran miiqaatu xajihi makata wa miiqaatu cumrat wlafdalu minhu jicraana ereyga jicraana la yihaahdo laba qolaa sida loo hig laba qaab labadaba waa loo higaadiyaa jiimku horta waa hoos dhigan yahay raaduna way kor dhigan tahay caynka waa la reebi karaa haddii la reebo ra'du waa mukafafa fudud wey jicraana in la yidhaahdo waxaa kaloo la dhihi karaa caynka in la hoos dhigo ra'dana la shido jiciraana la yidhaahdo labadaba way soo arooreen wixii shicr iyo gabay lagaga sheekeeyey magaaladaas waa mukafaf oo jicraana wey sheekooyinka dadka la wariyana jiciraana iyo jicraana labadaba way jiraan laakiin qolyaha culamada luqada iyo adabkiyo wa minhum imaamu shaafici waxay yidhaahdaan almuxadisuuna yukhtiuuna fii tashdiid jicir jicraana jiciraana waa laxni bay yidhahdeen iyagu qolyaha muxadisiinta riwaayaadkaa laxnigaa sameeyey meeshu waa jicraana laakiin yaquut xamawi fii mucjami buldaan markuu kaga hadlayo aimo badan oo lagu ka soo guurinayaan iyo dadkii hore jicraana iyo jiciraana labada mid la yidhaahdo jicraana waqooyi bari bay magaalada maka ka xigtaa ilaa labaatan iyo sagaal kilomitr bay qiyaastii u jirtaa waana xuduudda xaramka carafa awarkeeda wax yara wey carafa waxba kama dheera meesha la yihahda tanciinna waa magaalada bartankeeda wey hadda masjidulmiqaat baa loo yaqaanaayo dadku waa un sii socdaan oo laba go-ru qabaayo masjidulmiqaat basaskaa yaqaana tagsiiraha yaqaana qof kastaa yaqaana waa magaalada bartankeeda hadda ku yaalaa waraa ah qaari xiraa wey qaari xiraa dhabarkiisa waana ariiqan maka iyo madiina isku xira intuusan magaalada ka bixin meesha bu-an maraa masaajkaas xudaybiyana waataan idiin sheegayo waa ariiqu maka jidda marka jidda loo soo baxo controolkan shumaysi la yihahdo aabiisa way xudaybiya waman maskanuhu qofku gurigiisu yahay aqraba min almiiqaati ilaa makata fa miiqaatuhu mawdicu nabigaa yihi calayhi salaatu wasalaam faman kaana duunahunna famahalluhu min ahlihi qofkii mawaaqiidan ka sokeeyahay meeshuu degan yahay buu ka xidhanaya waman salaka ariiqan laa miiqaata fiihina axrama idaa xaadaa aqraba almawaaqiiti ilay mawaaqiidda ugu dhow markuu ku beegan yuu xihanayaana waa arintii cumar radiallahu canhu ardaahu reer ciraaq ayaa usoo sheegtay waxay dhaheen jidka hadda aanu maro miiqaadku leexashiya jeero lagu yahay markaasuu wuxuu yihi waxaad eegtaan fanduruu xadwahaa min ariiqikum jidkaad heshaan meesha kaga beegan eego meeshaa ka xirta wa min hada albaabi baa la isku khilaafay mararka qaarkood waxaad dhici karta meeshani ma ku beegan tahay mise kuma beegna in la isku khilaafo kuma beernaba khilaafkeedu laba wej buu yeelan karaayo meesha aan ku soconnay miiqaadka ahayd maynaan gaarin oo tani way ka yar horaysaa iyo maya waan soo dhaafno gudahay ku jirtaa meesha jidda la yihahdaa kamid a meelaha jadalka khilaafiga uu ka jiro jiddo sideedaba laba madhowr miiqaadi mawaaqiis bay udhaxaysaa dhinac qarni manaasil iyo yalalan baa ka jiro ariiqii aaif iyana dhinacaa riyaad iyo u socday ahaa dhinacna waxaa ka jira raabika iyo juxfaa ka jiro dhinacaa laga soo xajinaya labadaa mawaaqiid ay udhaxaysaa waxaa la isweydiiyey marka markii khadka juqraafigaa la eego khariidadana la xadeeyo jiddanma waxay ku fadhidaa muxaadaadkii halkii barta way ku aadan yahay khadku oo muxaadaatu raabikiya way noqonaysaa waa laga xihan karaa mise wax yar bay gudaha ku jirtaa wax yar bay gudaha ku jirtaa mise way ku taagan tahay muxaadaadki juqraafiyiintii raggii sawiray qoraalada aan akriyey rag baa khilaafkii wuxuu sababay in diyaarado la qaato oy qolo walba diyaaradaha helicobtaraah iyo rag raggii naqshadaha iyo khariidadaha qori jiray inay qaataan oo kaamerooyin la qaato oo korka laga sawiro qolo walba natiijay la soo baxday saddex bay uqaybsadeen marka qolo tiri nafsulmuxaadaadkiibay ku fadhidaa qolo tiri maya wax yar bay gudaha ku jirtaa qolo tiri maya waxay isugu jirtaa in ku jirta iyo gudaha ku jirta iyo in ku fadhida bay magaalada magaalada wayweyn tahay ayay isugu jirtaa culimmadu waxay u bateen marka maadaama shaki jiro in laga soo qaado inay gudaha ku jirta sideen loola dhaqmay culamada u bateen marka oo intaanan diyaaradaba ka degin miiqaadka ka shisheeye laga soo xirto qolana waxay idhaahdeen may waxaase waa kulfo aan ilaahay dadka saarine iyadaa laga xiranayaa marka laga soo dego ragga sidaa yidhi waxaa kamida nin la yidhaahdo shaqadnaan carcool kitaab buu qoray marka uu ku magacaabay adilatu isbaat calaa ana jidata miiqaat jidda miiqaat inay tahay oo kharaaidkii iyo culimo tiri iyo isagana wuxuu u soo sawiree diyaaradihii uu raacay uu kaga sheekeeyey marka waa iska masale ijtihaadiya muxaalaadkii ma tahay mise maaha jiddo oo kaleeto salaamadu waxay ku jirtaa intaadan gaarin aad ka xirato haddaad baka uga sii gudbayso waman daaruhu qofku gurigiisa abcadu ay ka fog wahaadihi mawaaqiitu likulli man mara biha min ahliha wagayrihim qof isagoo meeshuu socdo soo maroo dhan ama jidkaadii ha noqdo xataa haddaad kusoo qaldanto iyadaad ka xihan walidalika xadiidka nabiga wuxuu ahaa huna lahuna waliman ataa calayhina min gayri ahlihina dadkaasaa miiqaad u tahay iyo qof kastaoo soo maroon dadkeed ahayn waman daaruhu qofka gurigiisa abcadu ay ka fog tahay min almiiqaati qofkuu ka sokeeyey garanna qofkii miiqaadka kaba shisheeya inagoo kaleetaa ka waran xagee kasoo xihanayaan falafdalu sida fadliga badan anlaa yuxrima waa inaanu xiran ilaa min almiiqaati miiqaatka maahan inaadan nairobi kasii xiran waayo ama meesha kale kasoo socoto ilaa miiqaatka aada gaarto nabigana saasa laga dhex socsaa nabigu madiinuu joogay kamana xirane ilaa sagaalkaa kilomitr markuu soo dhaafay ee miiqaadkii dalxulayfa yimid ayuu xirtay hadday fadli badan tahay guriga in laga soo xirtaay waxaa weeye nabigaa samaynaysa waa qiila waxaa la yihi min daarihi alafdalu min daarihi waxaa fadli badan gurigaaga inaad kasoo soo xarmato waxay yidhahdeen laba arrimood baa noo cuskan ko arrinta koobaadi xiraamku waa cibaado la galay ninka sagaal kilomitr soo socday bay dheheen iyo boqol iyo ku kilomitr isagoon cibaadadii ku jirin iyo ninka cibaadada kusoo jiray ninkan ajruba u socday wana masalada isku haysay de masuna mase waa bidco ugu dambaabay qolada kale leeyihin waxaa kaloo yidhahda xadiid banayna abi hurayre laga wariyey xadiidkaasna wuxuu leeyahay ina min tamaami alxaji an tuxrima min duwayrati ahlika xajka taamnimadas waxaa kamid a guriga reerkaaga inaad ka xirato xadiidkuna ma asixin laba cillo uu leeyahayo midina waa ninka la yihahda jaabir ibnu nuuxo culimmadu itafaquu calaa dacfihi nin daciif yahay baa la isku raacay ninkaas ahlulxadiidka nina cabdillaahi bn salimat almuraadi nin la yihahdaa ku jiro aakirka cumrigiisa isku yaha dhexdardarmada xifdigiisii wax ka bedelmay saa darteed asalku waa khuduu canii manaasikuntii nabigo miiqaat in laga xirta way waman jaawaza almiiqaat qofkii miiqaatka gudba wahuwa yuriidu nusuka isagoo camalkii xaj iyo cumro doonaya oo wa ka xirta duunahu meel miiqaatka ka sokaysoo xagga marka ka xigta lazimahu damu dhiig baa ku laazimaya fain caada ilayhi hadduu usoo noqdo muxriman isagoo muxrima qabla talabusi intaanu gudagelin binusukin camala saqada adamu dhiiggii baa ka dhacaya waxay leeyihin miiqaadka in laga xirto waajibaadkii xajka weeye waajibaadka xajka haddii laga tagana dam baa waajiba in dam waajiba xaggee laga keenay waxay dhaheen laba labadaba bilahari waalqiyaasi amaa asarku waa asar ibni cabaas laga warinaya radi allahu canhu ardaahu qofkii xajka waajib ka tagaay inuu dam iyo hadyi uu bixinayo ah qiyaaskuna waa calىa qawlihi taعaalى faman kaana minkum mariiضa aw bihi adan min ra'sihi fafidyaة min صiyaami aw sadaqati aw nusuk ninkii madaxa timaha in la xiira xaraan bay ahayd qofkii duruuf ka maarantii weyne xiiray muxaramaatulxaji buu ku dhacayo wuxuu sameeyey wuxuu hadyi baa laga rabaa dami qofka waajib ka tegayna xaraam buu ku dhacay filxaji xaraam xajkii la xiriirtuu ku dhacayo qiyaasa wey culamada qaar baa diido yihi annaga warkaasaad sheegaysaan dam baa waajibaya waa daciifa tayada wax dam oo lagu leeyahay ma laha hadduu dambi galo waajibkii ka suga tegayna atima wayastakfir dembi buu galo istakfirsa iyagana laba arrimood baa haysanaabay yihahdeen waxay dhahen marka koobaad alaslu fii maali lmuslimi cismatuhu qofka maalkiisa inaan la taaban karin wey ilaa bidaliil cad daliil cad oo lagu taabtana maydaan noo sheegin oo aar ibna cabaas amwaasha muslimiinta laguma waajibin karo kayfa shaaficiya saa aad u dhahdeen idinkaaba qabay qawlu saxaabi xujo meehe warkaa intaga keenaysaan tan labada waxay yidhahdeen annagu nas baan haysanaa nabigoo taagan oo miiqaadka la dhaafay dad camalkii cumro u socda oo miiqaadka meel dhaafsan ka xirtay oo wax dab iyo dhiiga loo dirin baan haynaa bay yihahdeen xadiidku fi saxiixi muslim wey qisata abi qataada iyo markay nabigu xarmaraya ragu qataada uu ku jiro waa kii sayfulbaxri xagga xeebta cabsi laga dareemay loo diray dadkii way wada xirteen abu qataada maahani iyadoo dhexda la marayo wuxuu arkay raggii oo isfiirfiirinaya quslaya meeshay isha laha ku xalayeen buu fiiriyeyo baqarul waxshi dameerfalow buu arkay iyaguna way garanayaan qof muxrim inuusan ag mari karin isna muxrim ma ahayn faraskiisii buu fulo inuu ceersado uu rabay warankii baa ka dhacay wuxuu wareega warankay siiye usii mayna lana muxrimiin baa nahay intuu xanaaqada soo dawo warankii qaatoo ku noqday uu bahalkii ceersaday waa soo dilay qabtu ka waa soo diray marka uu soo diray nabigu u keenay sal slam dhexday kusoo gaareen nabigiyo nabigana waxbuu uga keenay oo wuu cunay waxbuu kaydiyey oo waa cunay nabigu sal alay asalam ninkii dhexduu ka xirtay meesha la joogana mar horaa miiqaan lasoo dhaafay wax hadi iyo dan baa lagaa rabaa oo loo dirayna ma jirin qolyahan jamhuurtu jamaahiir ahlicilmigu qolana waxay yidhahdeen xadiidkaas intaan mawaaqida la samayn buu ahaa qolana waxay yidhahdeen imaamu nawowi rag lamida ah fi saxi msl ka sharxayaan hada xadiidu mushkilun bay yidhahdeen mushkilad wey masaladii qaacidadii miiqaadkan dejinay buu xadiidkani baalka ku dhufanayaa marka ajuubadoodi ikhtalafa calaa kulli xaal jamhuurtu dan baa lagaa rabaa bay yidhaahdeen saasna wey madhabku intaa kadib masaladaa mualiku raxima llahu tacaala marka u dhameeyey buu masale kale u gudbay miiqaadki waa timi waktigii zamankii xajkana waa la joogaa waxyaaba sunan aa ah jira inaad samayso markaa xajka xihanayso idaa araada hadduu doono an yuxrima inuu xirto xaj ama cumra iktisala waa qabaysanayaa walow xaaidan gabadhu caado xataa ha qabtee waa la qabaysan ko biniyati asli ixraami niyo ixraamkii inuu qabaysanayo uu niyoonayo uu ku qabaysanayaa fain qalla maahu biyuu hadday ku yaraadaan oosan biyo haysanin sidii qolyihii diyaaradda saaraa oo kala weeye tawadaa waa weysaysanaya faqad keliya wain faqadahu bilkuliyati biyaba hadduu waayana tayamama waa gabagabaysanaya mas'aladani mas'alada koobaad in la qabaysto weeye nabigay ka sugan tahay sal اlahu alay wasalam annahu tajarada liihlaalihi waqtasala markii uu xiranayay xajka dharkiina waa iska bedelay horo laba goob uu qaatay uuna qabaystay sal اlahu alayh ali wasalam gabadha caadada qabta xataa inay qabaysanaysana imaamu muslim iyaa wariyey caaisha radi allahu canha wa ardaaha waxaan leeyahay asmaa binti abi bakr radi allahu canha wa markii ay umushay dhexda ku umushay wuxuu amray nabigu inay qabaysato oo ay dadkana la xirato saasuu amray wa sal slam caaishada sidoo kaleeto ayuu nabigu ku yidhi markii ay xajka u baxaysay in la qabaysanayo qabayskani haddaba ixraamkuu la xidhiiraa janaabada iyo xaydka iyo nifaaskuna ma hor istaagaan ixraamka saas darteed waxaan camalkiiba hor istaagaynin qabayskii loo jideeyeyna hor istaagi maayo haddii la waayo in la weysaysto waxaa weeye wixii kulligii la gaari waayo juzigiisaa lagu kaaftoomaa tayamumkana laba khiyaar buu noqday qabayskii tandiif iyo cibaatacabud buu ahaa tandiifkii waa la waayo biyola-aan baa kugu dhacday tacabudkii niyada ahaa inaadan waayin baa la rabaa bay fuqaadin yidhahdeen wayatanadafu waa isnadiifinayaa bixarqi alcaanati tibaha hoose inuu iska xiro wanadfi ibti kilkisha uu iska rifo waqasi shaaribi shaaruubaha uu iska gooyo iska gaabiyo waisaalat ilwasaki wixii wasaka ah inuu iska zuuliyo bian yagsila waa inuu isku dhaqo bisidrin wanaxwihi geedka geedka gobka caleentiisii wax lamida saabuun inuu ku qabaysta leh xilligaas saabuunta booskeedu ahaayo caleenta geedka gobka intaad ururiso haddaad saa u jugayso saabuun oo kale noqotaa bal saabuunta jirka adkaysa oo kaleete sibsibka ay noqotaa in la isnadiifiyo oo la ysu diyaariyana fuqahadeennu waxay ku saleeyeen nabigu waa qabaystay ihahdeen waa kow laba camalkan xajkaa camal shaaqaa soo socda oon timo iyo cidiye iyo la goyn karin hadhow cidiyihii dheerdheeraa ah, awsaaqda ay kuu qaban markii la dhiido oo nadaafad badanna aan waqti loo helinna wixii meeshay timo ku yiileen oo dhan waxaa dhici karta inay kugu shiirto baa dhici karta saas darteed inuu qofku u isticdaada camalkan dheer iyo mashaaqdiisa iyo tacabkiisa uu gelayo dadkiina hadhow aanu dhibin baa fiican bay yidhaahdeen waxaa kaloo yidhaahdeen nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam uu shallaystay cadar buu marsaday wuu saliidaystay intaba way sugan tahay soo min jinsi tandiif iyo in laysu diyaariyo un maaha wixii baabkaa soo gelay o dhan qiyaasa maasix uma yatajaradu wuxuu iska bixinayaa can ilmakiii dharkii caadiga sida jirka u tollaa ee la xihan jiray isagaana faahfaahin doona maxduuraat lixraam marka uu ka hadlo kan ugu horeeya lubsu lmakiii buu ka bilaabi doonaa saa darteed dharkii la xiran jiray gaar ahaan raggu way iska dhigayaan ko wayalbasu wuxuu xihanayaa izaaran hoosgunti iyo waridaaan korka la saarto abyadayni cadcad nadiifayni oo nadiifa iyo wanaclayni laba kaboodo ayra muxiiayni lugta wax wada koobayo wada qarinaya aan ahayn kabaan dadnin bal wayuayibu badanahu jirkiisa calar buu marin walaa yuayibu iyaabahu dharkiisana marin maayo wlmaratu haweenta fii daalika intaasoo dhan karajuli ninkay lamid tahay ilaa fii nazci makhiii dharka toran iska siibitaankiisa maahane fainahaa laa tansiixu iyadu siibi mayso watakdibu kafayha labadeeda gacmood cumaacumaha hore way cilaani kilayhimaa labadaba bil xidhnaay watulaiqu wajhaa wejigeemada xidhnaiyo cilaan iyo waxbay marsan haadaa kulluhu kaasoo dhani qabla xraam intaadan xihan wa intaa in la sameeyo amaa yatajaradu can ilmakiii way bayno iman doontaa faahfaahinteede tajarada liihlaalihi baa soo koobtay izaaran waridaan waatii nabigu xirtay abyadaynina isagaa yihi albisuu min iyaabikum bayaad ilbasuu min iyaabikum lbayaad fainahaa min khayri iyaabikum dharkiinay ugu khayr badantay xirtay siday ka sugan tahay sal slam waamaa labada kabood een koobaynin saatirka lama ogolo makiidkiibay lamid noqonayaan bay leeyihiin in jirka cadal la marsan kara maryaha maahane nabigaa cadal loo mariyey intaanu xiran dharkana ninkii u yimid ee laba maro cadar la qabay iska tuur buuhi labadan iska tuur dharkana ku bedelo marka sirka in la ogol yahay dharkana aan la ogolayn baa halkaa ka garatay haweentuna inta ay cilaamanaysaay iyo basaas iyo hawl badan baa kusoo foollehe bal maalmaha gacmaha iyo inay waxu ilaalisa hawsha dhibka badan ee la gelayaa looga jeedaa uma yusalii rakcatayni buu tukan fii ayri waqti karaahati waqtigii karaahiyada salaada aan ahayn buu isku beegiyo laba ragcadood bu tukan yawi wuxuu niyoon sunata alixraami sunada ixraamku niyoon nabigu sal ala slam intuu laba ragcadood tukaday salaadiisuna farad bay ahayde ayuu xirtay saxaabada qaarkood oo ibnu cumar iyo ay ka mid ahaayeenna mar kasta ay yimaadaan intay weyqabaystaan ooy laba ragcadood tukadaan bay xiran jireen ixraamka bacda ragcatayni laga dhigay inay ragcataynku ixraamka xiriir iyo calaaqaad laleeyihiin ayay jamhuurfuqahaa ay ka faa'iidaysteen saasay hadalka u yihahdeen uma yanhadu waa istaagayaa liyashraca fi sayri socodka inuu guda galo faidaa haraca fiihi adsharaca fiihi hadduu guda galo axrama xiina idin markaasuu xihanayaa wuxuu ku le adoo fadhigaha xihani xadiidka ibnu cabaas ee sidaa sheegaya waa daciife fadhigii salaada aad ku tukatay ha ku xihan sooka gaadiidkaaga markaa fuushay sida sugan nabig alay slam markuu hashiisii fuulay buu xirtay dadkii qaar baa maqlay markaase waxay yidhahdeen hasha markuu fuulay buu xirtay markuu soo baxay haddaad tagtaan masjidul miiqaat meel godu ku jiraa haddaad ka soo baqaadaan dhinaca makana meel yartaagahoo buuraad soo fuulaysaan buurtaa markii intu soo fuuleen banaan bahayde albayda uu istaagayna mar labaad buu ku celiyey dadka badankii markaasay maqleen markaas waay dhn halkaasuu nabigu ku xirtay sala allahu alayh wasalam xajkiisii wlixraam ixraam maxaa la yihahdaa huwa ixraamku niyat dukuuli waa inaad niyoot inaad guda gashay fi cibaadadii cumro iyo xajahay inaad bilowday inaad niyada gelisa way fayawi biqalbi wuxuu ka niyood addukuula inuu galay fi xaji xaj lilaahi tacaala in kaana yuriidu hadduu doonayo xajan hadduu doonayo aw icumrata u niyoon in kaana yuriidu hadduu cumro doonayo aw ilxaja walcumratu niyoon in kaana yuriidu lqiraana inuu israaciyo hadduu doonayo wayundabu waxaa sunaa an yatalafada inuu ku hadlo bidaalika niyadaas ayda bilisaanihi carabkiisa uma yulabi uu talbiyeysan raafican sawtahu codkiisa oo kor u qaadaya walmaratu haweentuna tukfiduhu codkeena hoos bay udhigaysaa halkan laba mas'ala buu halkan ka hadlay saddex masala eraada masalada koobaad waa niyadi masalada labaadna waa in lagu dhawaaqo masalada saddexaadna waa talbiyadii iyo axkaamteedii masalada koowaad niyadu maxalkeedu qalbiga weeye maxalkeedu qalbiga markuu yahayna qalbigaasuu inciqaadkii iyo guntankeedii laga rabaa kadibna camalkeedii la yimaado mar haddaad maqaamkeedii joogto niyadiina aad gashato inaad gashay saacadda laga bilaabo ixraamkaagii waa xiran yahay wixii aad niyadda ku haysay oo xaj keliya ama cumro keliya ama labadoodaba ahaa mas'alada labaadi waa niyadii in lagu dhawaaqo waa uu masale fuqahadan ka mid tahay sidii salaada aan kusoo marro waxay dhaheen liyuqawiya lisaanu maa fi lqalbi carabku inuu xoogeeyo wixii qalbiga ku jiray waana masalaha halkaa kaga soo hadalnayo wax daliil oo muctabaroo niyadaah lagu dhawaaqale aniga maanan arag culimadii soo guurisayna way isu khilaafsan yihiin talafudka inuu sunno yahay saynu soo marray xataa shaaficiyada dhexda raxmat ullaahi calayhim kadib waa talbiyadii oo labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka lalahaa waxyaabaha ugu fadli badan bay kamid tahay weliba sawdka kor in loogu qaado ragga nabigeenana alayh salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yihi afdal xaji alcaju wasaju xaj waxaa u fadli badan alcaju in lagu dhawaaqa talbiyada wasaju in dhiig la daadiyo hadi la gawraco waxaa kaloo ka sugan inuu yihi sala allahu alayh alih wasalam jibriil baa ii yimid wuxuuna ii amray asxaabtayda inaan amro an yarfacuu aswaatahum bilihlaali ama bitalbiyati talbiyadii inay kor u qaadaan baa lay amray saa darteed talbiyadu in kor loo qaadaa la rabaa haweentu hoos bay u dhigaysaayo iyadoo codkeeda qaar ahaan hadday maxaar ajaanib maxaa ajaanib hadday joogaan fitana laga baqayo fa wuxuu leeyahay qofku talbiyada labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika lak labayk allaahuma labaa wuu ajiibay wey ilaahay ajiibitaanka meeshan laga hadlayana waxaa keenay ilaahay baa nabi ibraahim markuu kacbada dhisay wuxuu amray inuu dadka xajka ugu wada yeero meel kastoy joogaan markaasaa waxaa loo ballan qaaday meel kasta iyo min kuli fajin camiiqin inay uga mud doonaan dhawaaqii iyo nidihii ibraahim uu sameeyey innagana waxaa layna yihi uma awxaynaa ilayka an ittabic milata ibraahiima xaniifan diinta nebi ibraahim inaan raacnaa layna faray acmaasha xajkan ilaa iyo dabxigaa iyo gawracaana asalk agtarkeedu ibraahim baa laga dhaxlay sacyigan safiya marwo dhexdooda ah waa umu ismaaciil oradkeedii iyo ramligeedii wey maqaamu ibraahimka waa dhagaxuu ku taagnaa ilaahay baana amray an tahiraa bayta liaa'ifiina waalcaakifiina warukaci sujuudi baa la yihi isagaa beytka isagaana meelahaasoo maray mar haddii uu nidihii iyo dhawaaqii laynoo sheegay innagana raaca layla yihi waxa aad cabiraysaa dhawaaqii lagu yeedhay iyo nidihii qur-aanku sheegay min cahdi ibraahim la sameeyey inaad midkii ajiibtay amarkii allahna aad aqbashay baad ku dhawaaqaysaa labayk allaahumma ilaahw waan ku ajiibay labayka waan ku ajiibay labayka waan ku ajiibay laa shariika laka wax kula wadaaga ma jiro labayka taana waa kaa ajiibay ilaah ilaahnimada kula wadaaga inuusan jirin ina alxamda wanicmata mahad iyo gallad ba iyo nicmaba laka adigaa iskale walmulka boqortinimana adaa iskale laa shariika laka kuwaana wax kula wadaaga male nicmada iyo mahadda iyo boqortinimada wax kula wadaaga male ilaahnimada wax kula wadaaga male ijiibitaankaan ijiibay cid kaleoo xaddi iyo nasiib kule ma jire adiga dartaa weeye labayk anaan ku ajiibay wy qofku intaa waa ka badin karaa waxaan lafdu talbiya ahayna waa qaadi karaa nabiga xilligiisii saxaabadu waxay idhahdeen yulabii mina almulabii falaa yunkaru calayhi wayukabiru mina almukabiru falaa yunkaru calayhi wayuhalilu mina almuhalilu falaa yunkaru calayhi riwaayada qaarkood wayusabixu mina almusabixu falaa yunkaru calayhi tasbiix iyo tahliil iyo takbiir ba wuxuu qaado waxaa kaloo saxaabada qaarkood ku dari jireen labayka da lmacaariji labayka da lfawaadili waa ku dari jireen uma yusalii waa ku salinaya wayusalimu waa salaamaya cala nabi sal l slam bisawtin cod akfada ka hooseeya min daalika arintaas ka hooseeya arintaa wax ka hooseeya buu ilaah buu nabiga ku salinaya waxay yidhaahdeen laba labadaba waa u nidhi arrintaasoo sharciga in badan waxaan ka baranay ilaahay dikrigiisa marka la xuso in nabigana la daba dhigo so ataxiyaadka maadan arag bay yidhahdeen ashhadu an laa ilaaha ila allah washadan cinda rasuul soo aadaanka maadan arag in la isdaba dhigay soo ducada maadan arag inay fiicanta in la isdaba dhigo tanna waa min hada albaabiyo in la daba dhigo fiicanta waxaa kaloo yidhaahdeen arrintaa waxaa adkaynaya tafsiirka culimmadu qawlahu tacaala warafacnaa laka dikraka waxay yidhahdeen waxay ku fasireen culimo badan mar kastoo magacayga la xuso adna waa lagu lamaanaynaya waa lagaa daba keenaya lakin daliil khaas oo gaara ma laha bisawtin akfada min dalikana waxay leeyihiin ta'aduban sawtkii rabbi xadkii la tarbiyadiisa lagu qaadayay in laga yar hoos oo bayn alcabdi waarabbi farqi kala hooseyna inuu udhaxeeyo la tilmaamo bay tilmaamaysaayoo ta'aduban baan uleenahay yidhaahdeen hala garto maqaamkii kore hoos in looga yardegay waa iska ijtihaadaadka culamada raxmat calayh wayasal allaha tacaala aljanata buu weydiisan wayastaciidu bihi min annaari naarna ilahay wuu ka magangelayaa taana aahaar fara badan baa kusoo aroortay maqaamkan maqaamka ducada la aqbalay inay tahay laakiin wax gaara ugu soo arooray saha loo ducaystaa oo asaxay ma garanayo wayuktiru talbiyata waa badinayaa fii dawaami ixraamihi intuu ixraamka ku jiro qaa'iman isagoo taagan wa isagoo fadhiya waraakiban isagoo gaadiid saaran wa isaga oo socda wamunqajacan isagoo jiira xaalad kastaba afdal xaji alxaju wataju soo made meel laga soo reebay ma jirto inaad tanbiyada ku dhawaaqdo walidalika talbiyatu afdalu min qira'ati qur'aani maqaamka marka la joogo talbiyadaa ka fadli badan qira'at qur'aani iyo waxyaabaha kale oo dhan talbiyadaa ka fadli badan waa cibaado wakti leh waktigeedana qiimo kule shacaarkana muujinaysa wajunuba waxaaidan nin janaabo qaba iyo gabar caadad qabtaba talbiyada waa la qaali wayataakadu istixbaabuhaa sunanimadeedu way sii adag tahay cinda tagayuri اaxwaali wاlazmaani wاlamaakini xaaladda iyo goobta iyo makaankaad joogto markuu isbedelaba inaad kor qaad talbiyadii inaad sii badisaan la doonaya ka sucuudin meel baad fuushay wa hubuuطin meel baad ku daadegtay wa rukuubin waxbaad fuushay gaadiida wa nuzuulin waad ka degtay waijtimaaci rifaaqin dad asxaaboo wada safrayo meel isugu yimid dadku markay isu yimaadaan hadal baa mashquuliye ku dhufoo cibaadada xasuusigu kuleeyahay marka wax la quulo iyo marka laga dago hadday sucuud iyo hubuudna waxaa looga jeedaa de dhulkii baa kala sareeya sacuud iyo huquub iyo nuzuulna gaadiidkaa fuulaysaa kala sareeya wey taana waxay wa saxari xilliga suxuurta wa iqbaali leyli zamankii wey tadna habeenki iyo maalinta markay soo galaan waagu markuu soo baryayo iyo qabarku markuu soo dhacayo waadbaar salaawaat salaadaha gadaashooda wa fii saa'iri masaajidi masaajida oo dhan intaba way fiicanta cumuuman waxay daliishanayaanu nabig ala slam horta waa daaimi jiray talbiyada oo talbiyadu ilaa carabka uu soo gaara talbiyada waa la wadi jiray dawaamkeedii saxaabadu waxaa kalooy weeyeen abu muusa alashcari iyo kayrkii nabiga markay la safraan inay hadday meel kore ku fuulaanna ay tasbiixsan jireen hadday dhaandhacaanna ay takbiirsan jireen maal hadday fuulaanna ay takbiirsan jireen hadday dhaandhacaanna ay tasbiixsan jireen culamada qaar baa ka fahmay markay meel koro fuulaanna waxaan waa koreeya allahu akbar ilahay baa kasii koreeya ka weyn meel hadday u dhaandhacaanna dhaadhacu waa wax hoose subxaan allah inay tasbiixsadaan ilaahay hoose wuu ka nasahan yahay yihaahdaan mar bay kor u dhawaaqeen marka markaa way sida bukaari werinay markuu nabigu leeyahay irbacuu calaa anfusikum fainakum laa tadcuuna asama walaa kaayiban waa loo ogol yahay tadkaarta tasbiixdaas iyo maqaamaadka ay la fiirsanayaane awaaqa dheer baa la diiday taana way istinaaseen way weyshadeen walaa yulabii ma talbiyeysto fii awaafihi wa sacyihi awaafka kacbada iyo sacyiga talbiya lama ogolee markii allaale markii aad kacbada ku soo baxdo taqtacu talbiyata talbiya waa joojin halkaasay talbiyadu ku egta walaa yaqtacu talbiyata ma kala gooye bikalaami hadal ku kala goyn maayo labayk allahuma wareega markaad bilowdo haddii lagula hadlo jawaabta dib dhigo horta hoori markaad hoorisa labayk allah inaad tira haye heblow dhexdaad ku kala jeertahay maaha labayk allahuma labayk markaad tidhaahdo haddaanad kula hadal laakiin jumlada ha kala goyna fain sallama calayhi insaan qof haddii uu salaamo radda calayhi waa ka jawaabayaan dee asalaamu calaykum la yihaahdo baabul waajib baa yimid raddu salaamina waajib buu ahaa talbiyadan xiriirinteeduna waxay ahayd sunan idaa tacaaradat naflu alwaajibu qudima alwaajibu leh wa ra'aa shayan hadduu arko oo facajabahu uu cajabiyo qaala wuxuu odhanayaa labayka ina alcaysha cayshu laakhira waxishaada soo yerjiita guri yar dheeriyo nal waxoogay nicmo nicmo ka muuqatay haddaad aragto cibaadaad u timide intuu qalbiga intuu raaxa ku mashquulin lahay allahuma ina akara isxasuusi way aakhara markaa isxasuusiso waxaan berri waa laga tegi maantana arrin aakharaan u timide adduunyaha bilicsanin baad nafta ku baraarujinaysaa buu kuleeyahay mualifku raximah llahu tacaala halkaas caawa ku daynaynaayo maxduuraat lixraam uu ka bilaabaya subxaanaka allahuma xamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk